أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربهم الله الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك بارك الله فيك أي. بارك الله في أخينا الكريم anaa ku kadiyey mausan ku talageline ani dhaweyd baan madrase kusoo maray madrasat macalim cabdishakuur madrasaday joogaan ya madrasa madrasat khaliil alxusari allahu akbar ismun calaa musama marka aad baan u jeclaystay maa sha allah dhalinyaradaas qur-aanka ay akrinayaan waana daliil in qur-aanka meel kasta lagu baran karayo dad baa odhanaya haddii yurub la joogo qur-aan la baran maayo mashaahidanna arrintaas way beeninaysa arag badan oo maasha allah marka tawfiiqda oo jirto ilaahay waafajinayo cidduu doonaya haddana dadaalka dadaalka waalidiinta ay sameeyaan in sha allah natiijo ay keenaysaa biidn illah qala الshayku raximah اllah fasl fi التنbih clى اxtiraami الqur'ani min bacdi ma yatasahlu bih bacd اlgaafiliin baraarujin lagu baraarujinaya inaad qur-aanka ixtiraamtood weyneyso ama aada ka ixtiraamto waxyaalaha qaarkood oo dadka kaafiliinta ah laga yaaba inay inay fududaystaan qala wmima yuctanaa bihi wayutaakadu wayataأkadu اlأmru bihi wmima yuctanaa bihi waxyaalaha in lagu dadaalo mudan wayataakadu almru bihi in lays amrana yani ay waajib noqonayso adkaanayso ama la adkaynayo in lays amro waxaa ka mid a ixtiraamu lqur'aani qur-aanka in la ixtiraamo oo la weyneeyo min umuurin umuur qad yatasaahalu fiiha ay fududaysanayaan bacdu lgaafiliin gaafiliinta bacdkiibacdigood alqaari'iine weliba qur-aanka aqrinaya mujtamiciin iyagoo arintaas u qolahsan oo u dhan maalan bacd algaafiliin alqaari'iina mujtamiciin qur-aanka markay meel isugu yimaadaan oo wada aqrinayaan oo meel wada fadhiistaan waxyaala qaarkood oo ka dhaca in layska ilaaliyo ayaa laisku tambiihinaya famin dalika waxaa ka mid a ah ijtinaabu daxiki wallaqati walxadiidi fi xaali alqira'a ijtinaabu daxiki in laga fogaado qosol qur-aanka marka la aqrinayo oo dadkaa markay isu yimaadaan qaar baa laga yaabaa inay iska qosqoslaan ama kada walnaqad codka kor loo qaado oo hadalku isdhex galo oo qur-aankii la aqrinaya haddana la hadlo oo maaragtay ah, wakadalika alxadiid sheeko fi xaali alqiraa a waxaasoo dhan in qur-aanka laga weyneeyo ila kalaaman hadal oo yudaru ilayh loo baahdo hadal baahi ay keento walyamtathil qaari-u yani ha tamahulu oo ha u hogaansamo weeye amr allahi tacaala subxaanahu wa tacaala kon ahayn waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu baa ilaahay yiri qur-aanka haddii la aqriyo dhagaysta dhag raaraciya oo weliba aamusa ilahay yidhi subxaana wa waliqtadi ha ku daydaydo bima rabbi ha ku daydo bima rawaahu bnu abi dawuud can ibni cumar radi allahu canhuma anahu kana ida qara'a alqur'aana hadduu qur-aanka aqriya cumar laa yatakalam ma hadlayo xataa yafruqa ilaa uu ka dhameeyo qur-aanka mima araada juskii uu doonay an yaqra'ahu ama intuu doonay inuu aqriyo ilaa uu ka dhameeyo wax hadal ah uu soo gelinaya ma jiro wax kasta haday dhacaan warawaahu lbukhaariyu fi saxiixihi wa wuxuu yihi lam yatakalam xataa yafruqa minhu ilaa uu qur-aanka uu aqrinayo uu dhameeyo hal kalima ku hadli maayo kolka mobayladii iyo jawaalaadka dadka watay arintaas waay waxa yaa u sheega oo arrintaas uga diga waxaad arkaysaa hadda jawaalkii baad iska wadataa ama mobilekii qur-aankii baad akrinaysaa suurad baad furaysaa midaa kuusoo kugu soo dhufanay halow halow halow bacdeen halow maa fi ilaa halow wax kale oo jira oo ku hoos jira arrintaa ma jiro wax laga oo maqsuudana ma jiro qur-aankii unbaa uun lagu gardaroonayaa oo hadalkii ilaah od bilowdamaad meesha kaga tegaysaa mooye wax maslaxa oo jiraana ma jiraan ilaa bas khidlaan shaytaan marka imaamku wuxuu kuleeyahay ku dayo ibn cumar radia allahu canhu hadduuba qur aanka bilaabo hadal oo dhan ku hadli maayo waa ka imtinaacaya hadal oo dhan ila u dhameey wadakarahu alimaamu lbukhaari arrintaa wuxuu ku sheegay fi kitaabi tafsiri fi qowli illahi tacaala nisaukum xarhun lakum aayaddaas hoosteeduu ku sheegay kitaabka alimaam albuhaari fi kitaab tafsiir buu arrintaa ku sheegay wa min dalika waxaa ka mid ah waxyaalaha in qur-aanka laga weyneeyo ay mudan tahay alcabathu bilyadi wagayriha gacanta in lagu ciyaaro faraha dhacdhac laga siiyo ama tusbax ama wuxuun ama kada mobile warkiis joojiba fainahu yunaaji rabbahu subxaanahu wa tacaala rabbigii buu la faqayaa ilaahay buu la faqayaa oo la hadlayaa marka seebuu marka u ciyaara falaa yacbadu bayna yaday hortiisa ku ciyaara yani waxaa la yidhi markaa qur-aanka akrinaysa kaba soo qaad inaad boqor hor joogto oo kale boqorada adduunka haddaad u joogto miyaad faraha dhacdhac ka siinaysa miyaad mobile intaad la soo baxda ku ciyaaraysa mise mutlaq baad noqonaysaa oo hoos baad fiirinaysaa oo haybadaa ku qaadaysa muxuu yahay kan waa bashar miskiinaho tacbaanho wax loo xuyaan jirin fa kayfa birabi alcaalamiin maliki lmuluuk diljalaali walikraam hadalkiisa haddaad akhriyayso isagii uu kula hadlayo seebaad marka aad cabadka iyo ciyaar ciyaar u gashaa wa min dalika waxyaalaha waxaa ka mid a habboon in laga fogaado annadaru ilaa maa yulhi annadaru in la daymoodo ilaa maa yulhi waxyaalaha ku ilowsiinaya qur-aanka ah, wayubadidu dihna dihniga iyo maskaxda iyo la rabay inay soo ururto oo caqliga inuu soo ururo qur-aanka mala tafakurki iyo tadaburki yubadid bimacnaa kala firdhinaya oo kala eryaya weeye dihnigii la rabay inuu soo kulmo markaad meelahan fiirfiiriso indhahaaga markaad meel fiiriso meeshaas uu qalbiguna raacaya maxaa alqalbu yatbacu nadar qalbigu indhuhu raacaa marka waxaa wanaagsan inaadan meelaha firfirin markaad qur-aanka akrinaysa wy wa aqbaxu min hada kullihi waxaa ka arintaa waxaa ka sii fool xun oo aada iyo aada uga sii fool xun oo annadaru ilaa man laa yajuusu nadaru ilay adoo qur-aan akrinaya inaad fiiriso ama aada daymowto daymo aan kuu banaaneyn oo mamnuuca kalamradi wagayrihi yani amradka waa waladka shaabka ahee yar ee magaranaysaa garanaysaa in lixya ayna kasoo bixine laga yaabaa in dhaban quruxsan yaho sidaas oo kale ah eh, oo kale inaad faina anadara ila almradi amradka noocaasa ah, alxasani ee quruxda badan weliba min gayri xaajatin xaaja la-aan waa xaraam bu inaad fiiriso xaraam bay noqonaysaa idka amradka weliba sheikhu uu sii tashadudo wuxuu yihi sawaan kana bishahwatin aw bigayriha ama shahwa ha u fiiriyo ama bigayrihaba ha u fiiriya sawaaun xataa amina alfitnata aw lam yamanha hadduu fitno inuu ku fitnoobo oo markaa falxumo inuu ka baqo iyo hadduusan ka baqin marba hadduu amrad yahay oo xasan yaho qurux badan yahay inuu fiiriyo waa arrin maaragtay xaraama buuba leeyahay insha wa hada huwa almadhab asaxiixu lmukhtaru cinda alculamaa waa madhabka saxiixa ee mukhtaarka cinda ahli lcilm waqad nasa calaa taxriimihi taxriimka arrintaa iyada ah waxaa tansiisiyey oo qowl thaabita can alimaam ashaafici in amradka aan la fiirin karin iyo waman laa yuqsaa min alculamaa culamo fara badan oo aan la koobaynin waana midha fitno badan oo ay iyaga dhici jirtay weeye sidaas awgeed tashadad alculamaau fi hada alamr yani in aada iyo aada looga digtoonaado hadda iyaga zamankoodii midhaa ilaah waaba ka caafiyay rag iyo dumar isdhex boodayo maba laga hadlinba meeshaana yaa naag la firin iyo yaana gabadha nin firin iyo maba laga hadlinba tan maxaa yeelay waa ilaah baaba zamankaas ka caafiyey ee waxaa laga yaabaa waxaa amradka hadda meeshan loo soo qaatay haddii waa waa nin oo raggiibu dhex jiraa wiil weeyo dhalinyadiibu kudhex jiraa marka taasaa la laga hadlaya oo mumkin inay noqoto yacni mid qofkii ma garanaysaa fidna iyo dhibaato u keenta wa ilaa rag iyo dumar meel ay isku arkaan maba ayna joogin marka taa maba laga hadlayaba wa daliiluhu in amradka aan la fiirinaynin qowl اllahi tacala qul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim muminiinta waxaad ku tiraa indhahood ha laabeen alaaya walianahum fi macna lmara yani amradkaasi yani naagta unbuu la yahay dhinaca marka la fiiriyo bal rubama kana bacduhum aw kaiiru minhum axsana min kaiiri min annisa waxaa laga yaabaa qaarkood ama iyaga kamid ama kuwa badan oo iyaga kamid inay gabdhaha kaba sii qurqurux badan yihiin wayutamakkanu min asbaabi ribati fiih wayutamakkanu min asbaabati riibati fiih yani asbaabta riibada keenaysa ama shakiga iyo ma garanaysaa gafka keenaysa inuu kasii tamkiin badan yahay haweenka bimacnaa haweenkii la is maayo waaba la kala xijaaba lakin kan dhibaatadaasaa jirta wayutasahalu min turuqi الshari fi xaqi ma laa tusahalu fi xaqi اlmara waxaa la fududaysan karaa min turuqi الshari sharta dariiqadeeda oo in sharkaa la dhex galo walciyaadu billah fi xaqihi fi xaqi اlmr maa laa yutasahalu fi xaqi اlmara waxyaala aan xagga yani naagtii la fududaysan karin oo dee isu imaan fakana taxriimuhu sidaas awgeed xaaraamnimadiisa awlaa iyadaa awlaysan oo maaragtay kasii daran tan dumarka bogo weliba la sheeko wa aqawilu salafi fi tanfiri minhum akharu min an tuxsar yani mashaa'ikhda salaf saalex aqwaashoodii arrintaa ay dadka ay kaga eryayaan oo ay u diidayaan oo ka nahiynayaan way badan tahay in la koobo waqad samuuhum waqad samuuhum alantaan likownihim mustaqdariina sharca samuuhum sama asalaf الصaalix alantaan halkan maba unan tafsiirini soo ma hoos kamuna qaban allah almustacaan haye ama waan u gartay laakin waxaan rabnaa yaade wa waa macquul jiddan waxaan rabaa sabab ma sabab yani sababu tasmiya ma hiya mustaqdiriinha sharcan <laughs> eh? waaba arrin horta kulleyba waa waa waa faaxish waana arrin aad u foolxun weeye yani rubama takunu jamcu natinin shayga aad yani ur badan shay aada ur badan jamcigiisa hum lantaan way aada u urayay likownihim inay yihiin mustaqdariina kuwa la istiqdaaro oo la qabiixsado oo la fool sharcan xaytu sharc wain kan min xayثu الnadr inay jamiil yihiin walakinahum mustaqbaxiina sharcan qala وama الnadru ilayhi fi xaali اlbayci والshiraءi واlأkhdi والcaطaءi والtaطyibi والtacliimi wanaxwiha min mawaadic الxaajaةi fajaئiz lلdarura annadaru ilayhi amradka in la fiiriyo fi xaali اlbayci wاshiraa'i markii wax la iibsanayo ama la gadanayo ama wاlأkhdi wاlcaطaa'i siinta iyo kala qaadashada waa wtabibi wtabibi wtabibi ma wtabibi caafimaadka iyo dhakhtarka la kulankiisa wtacliimi wanaxwiha min mawaadic alxaaja fajaa lidaruura jaa bay tahay yani liajli daruura arrimahaas awgeed lakin yuqtasaru yaqtasiru nnaadiru calaa qadri xaaja kan wax fiirinaya wuxuu ku koobmayaa inta xaajadiisu ay tahay walaa yudiimu nadar aragtida ma u min gayri daruurin daruuratin daruura la-aan aragtida u usmaayo wakada almucallimu mucallimkuna waa lamid wainamaa yubaaxu lahu annadaru aladi yaxtaaju ilayh inta uu daymada uga baahan yahay buu ka fiirinaya wayaxrumu calayhim fi fi kuli laxwaali annadaru bishahwa annadaru bishahwa xataa asbaabtaas lasoo sheegay oo dhan waa ay mamnuuc bay noqonaysaa oo xaaraan bay ka noqonaysaa annadaru bishahwatin fi xaalin min alaxwaal lama oga walaa yakhtasu hada bilmrad arrintaasina amradkaas lasoo sheegay un khaas kuma ahee bal yaxrumu calaa kulli mukalafin annadaru bishahwati ilaa kulli axad mukalaf kaste oo ilaahay kalifay oo qalamkii ku dureerayo waxaa xaaraan ka ah annadaru inuu dayo bishahwati shahwo ilaa kuli axad axad dhammaantiis rajulan kana aw imraatan nin ha noqdo ama naag ha noqoto maxram ha noqdo kanat ilmara aw gayraha xataa gabadh maxram u ah haddii ay tahay inuu eh, yani uu fiiriyo fiirmo ama daymo ay ku jirto shahwa waa xaaraan bay noqonaysaa ila zawja zawjada mooye zawjada iyada waa loo baneeyey wاlmamluka alati ymliku اlistimtaaca biha iyo tii maa malakat aymanukum tii hore horey u jirtay ee ahayd suriya almara suriya aw alcabda aw alama iyada taasna dee waa loo baneeyo ilahay baa u banayay labadaa waxaan ahayn waa xaaraan inuu ayi shaks uu u fiiriyo bishahwa xaaraan bay noqonaysaa xataa qaala asxaabuna asxaabteenna waxay dhaheen yaxrumu alnadaru bishahwati ilaa maxaarimihi ka bintihi wa ummihi wallahu aclam xataa waxaa xaaraamka noqonaysa qofku inuu bishahwati u daymoodo u fiiriyo hooyadiis ama gabadhiisa ama hooyadii xataa waa laga yaabaa ma ogtahay dadku waxaa laga yaabaa inuu ku fidnoobo qofku walciyaadu billah insaankuna haddii uu martabat aliimaan iyo waqaar uu hoos uga dhaco hade haykun aswa min alxayawaan soo maa xayawaanka waa kasii hoos marayaaba bal hum adalu sabiila marka waxa waye wax kasta ka suurtagelaya saasay culimmadu tashadudkaas fara badan ay ula yimaadeen oo aada iyo aad ay u adkeeyeen qala sheikhu wclى alxaadiriina majlis alqira'ati ida ra'w shayئa min hadihi اlmunkaraati اlmadkurati wagayriha an yanhaw canhu calaa xasbi limkaan xaadiriinta majliska qur-aanka soo xaadirtay ee meesha isugu timid waxaa dushooda saaraan idaa ra-w shay-an hadday arkaan min hadihi lmunkaraati munkaraadkaas foosha xunxun haddii wax ka arkaan iyo wiii eyrkeeda aan anagu sheegin waxay munkara sharcan hadday arkaan an yanhu inay nahyi la yimaadaan canhu ay ka nahiyaan dadka calaa xasabi limkaan calaa xasabi limkaan inta ay awoodaan weeye ama awoodoodu ay tahay bilyadi liman qadara kii gacan ku joojin kara munkarka inuu gacanta ku joojiyo wa billisaani carabkiisa liman cajiza can ilyadi ninkii gacanta ku joojin waayo inuu carabkiisa ku joojiyo wa qadira cala lisaan carabku ku awoodaa inuu ku joojiyo ha joojiyo ha hadlo wey oo arrinta ha manciyo wailaa haddii kale intaabu awoodi kari waayo falyunkir biqalbihi qalbigiisa arrintaa ha ka inkaaro oo ha ka naco ha ka kahdo qalbigiisa weeye waana xadiidkiiba ay arrintaasi ay ay dabaqaysaa idaa ra-aa axadukum lmunkara falyuayirhu biyadihi fain lam yastatic fblisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liman qala sheiku faslu fi xukmi qira'ati اlqur'ani bgayri اlcarabiya la tjuuzu qira'aة اlqur'ani bاlcajamiyaةi sawaء axsana alcarabiyata am lam yuxsinha qur-aanka af cajami ma lagu aqriyi karaa ya qur-aanka af cajami ma lagu aqriyi karaa waa maya buu yihi ma banaana qur-aanka in cajami lagu aqriyo ilahay qur-aanan carabiyan buu yihi marka qur-aankii cajam lagu aqri maayo af cajam cajamka waxaa leedaha hayr lcarabi waxaan carabi ahayn oo dhan baa leedaha marka ingiriis wala faransiis wala walaa holanti walaa falanti wax lagu akrinaya ma jiraan ila bilcarabi sawaan waxaa isku mid ah axsana alcarabiyata am lam yuxsinha carabiga ha awoodo oo ha karo oo hagaajiyo oo akrin karo ama yuusan akrin karinba labadaba waa isku mid sawaan kana fi salaati am fi gayriha ama salaad ha ku jiro ama yuusan ku jirin qur-aanka waxaan carabiha lagu aqri maayo fain qara'a biha fi salaa hadduu qur-aankii salaada uu ku aqriyo bilcajamiyati uu ku aqriyo wey lam tasixa salaatuhu salaadiisu ma asaxayso hada madhabunaa madhabkeena shaaficiga sidaa weeye buu yihi imaamku wamadhabu malikin wa axmed wa daawuud wa abi bakrin ibn lmundiri intaasoo dhan madaahibtooda waa sidaas madhab shaafici malik wa axmed wa daawuud wa abi bakrin ibn lmundiri madhabtoodu inaan qur-aanka af lagu aqriyi karin ninkii cajami ku tukadaana salaadiisu ay baatil tahay qala abu xaniifa raximah llah yajuuzu dalika watasixu bihi sala abu xaniifa wuxuu yihi arrintaasi waa ay banaan tahay salaaduna way ka asaxaysaa waqaala abu yuusuf wa muxamed waa labadii saaxiib ee abu xaniifa uu lahaa weeye yajuuzu dalika liman lam yuxsin alcarabiya walaa yajuuzu liman yuxsinuha fakaana imaam abi xaniifa caam buu ka dhigay laakiin labadan imaam ee asxaabtiisa kamid ahaa iyagu waxay dhaheen waxay u banaan tahay qofku inuu cajami qur-aanka ku aqriyo salaada ku tukado hadduusan af carabiga una garan karin u aqriyi karin lakin haddii kale uma banaana ayib طabعا af carabiga waa waa masألة mجmع عalayha qur-aanku waa qur'aana carabiya cajamigana waxaa la faraya inuu qur-aanka carabi ku aqriyo qur-aanka طabعا akrin baa laga hadlay ee lagama hadlin tarjama tarjama waa la tarjami karaa oo qofka intuu aayadda aqriyo macnaheedi af ingiriis waa ku sheegi karaa af kale waa uu ku sheegi karaa laakiin ka qur-aan kuma aqriyi karo bilcajami ku aqriyi kari maayo ka qiraaa salaadiina ku tukan maayo ka asixi mayso soo ma garan inuu maalan salaad intuu istaago meeshuu odhan lahaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waxaa mahad iskale ilaahi caalamiinta rabbigeed ahaa inuu yiraa <laughs> ka ansixi mayso salaadaasi af ingiriiskan idinkaaba igaga fiican oo sheekha ayaa la weydiinaya de ale haddii saa uu yeelo salaadiisu ansaxi mayso sida tafsiilka aada usoo marteen ayib qoridiina dad baa af ingiriis oo kale ama af latini oo kale qur-aankii ku qoray iyaduna waa manhiyun canha qur-aanka af carabi baa lagu qoraa qur-aanka af carabi baa lagu qoraa bismi illaahi baa iyo i iyo s iyo ma qoraysid n bism illaahi iyo laba l allah hada bacdeen ha bidaliili arraxmaani si loo qoraa ingiriiska xa ma leh arrahmaani ma qoraya wala maxaad qoraya falidalika qaar baa arrimahaas iska bambanaysay daliyo dambe walaakin waa mas'ala mujmac caleyha inayna banaanayn waxaa kaliya la ogol yahay in qur-aanka la tarjamo tarjamo qor dhib male waxaad rabto qor istarjam tufasir laakin ka qur-aan ku qori maysid laatinkii kuna dhawaaqi maysid wallahu tacaali aclam qaala sheikhu faslu fi xukmi qira'ati lqur'ani min lmutawaatirati washaada fasligani wuxuu fasli u yahay qur-aanka in lagu aqriyi karo qira'aadkii mutawaatirka ahaa iyo qira'aadka shaadka ah ayb horta kalaamka sheika aan aqrino ka bacdi wixii tacliiqa markaas watajuuzu imaamku wuxuu yihi watajuuzu qira'atu lqur'aani way bannaan tahay bilqira'aati sabci toddobada qiro almujmaci calayha ee lagu kulmay inay mutawaatir tahay ummaddu ay ku kulantay walaa tajuusu ma banaana bigayri sabci toddobada wax ka heyrkeed ah ma banaana buu imaamu nawowi yihi walaa biriwaayaati shaada ay riwaayaadka shaadka ah almanquulati ee laga soo naqliyay can ilquraai sabca sabcada naftirkooda riwaayaad waxaa jira shaad ah oo laga soo naqliyo iyadana ma banaana in qur-aan ha loo aqriyo wasayaati fi lbaabi saabici bay arrintaa ku iman doontaa insha sha allahu tacaala bayaanu itifaaqi lfuqahaai waxaa ku iman doona halka fuqahada inay ku kulmeen in ninka saas qiraa'o shaada aqriyo in la istitaaba tawba laga dalbo hadduu tawba keeni waayo yani la ciqaabo calى istitaabati man aqra'a bshawaadi aw qara'a biha ninka dadka shawaad qira-aadka shaadka ah dadka u aqriya ama isagu qur-aanka ku aqriya in tawba laga dalbo haddii kale la garaaco ama la dilo ama sidii warkay sheegeen fuqaha waa iman doontaa intaanaan ka gudbin halkan waxaad ku hadal kusoo marteen hadal oo imaamu nawowi leeyahay todobada qiron baa la aqrin karaa waxaa todobada aan ahayna lama aqrin karo runtii mas'alada tan waa mas'alo laga aada looga hadlay imaam alimaam alxaafid ibn اljazari raximah llah kitaab dhan buu ka alifay la yihaha almunjid kitaab almunjid baaba la yidhahaa oo wuxuu kaga hadlayaa masaa-isha noocan ah oo laga yaabo qaarkeed inay ka sugnaatay ama laga soo naqliyay aimo waaweyna sida imaam nawowi ku jiro laakiin khatiir ah arrimo khatar ah maxaa yeelay qiraa-aadka saxiixa ee mutawaatirka ah toddoba ma ahe waa toban toban qaro wey toban qaari baa qiraa qiraa'aadkooda mutawaatir tahay waa mujmac calayhaa laakiin waxaa shaa'ic noqotay oo fiday dadka dhexdiisa toddobada qara fiday markaasaa dadku xataa culimmadu aclaam ha ahaato oo sida imaam nawowi oo kale dee jabalun fi lcilmi ha ahaadee hase ahaatee aan mutakhasisiinta qira-aadka ku ahayn baa arrintaasi ay ku faaftay in waxa sabcada kasoo haray ay shaad ay tahay xataa ninka imaam subki la yidhaaha kitaabkiisa arrin buu arrintaas uu kaga xusay dabadeedna imaam ibn اljazari ba isku zaman ahayeen u tegay oo dabadeedna ku qabsaday oo yiri maxaad sidan u tiri wuu ka noqday subki kolka imaam nawowi walaa gayruhu min alaimati alaclaam arrintaa lagu raaci maayo qiraa'aadkuna toddoba ma aha waa toban qira wey tasbiic waxaa ugu horeeyey oo toddoba ka dhigay nin ibn mujaahid la yidhaah oo qarnigii saddexaad ahaa baa ugu horeeyey wax toddoba qaari ka doorta amsaarta naafic buu madiine ka doortay ibni kathiirna makuu ka doortay ibni caamirna shaam buu ka doortay eh, afarna wuxuu ka doortay halkaas waa saddex afarna wuxuu ka doontay ciraaq basra mid buu ka doortay abu camar ah saddexda kuufiyiinta caasim iyo xamza walkisaa-ina kuufuu ka doortay toddobadaasuu kitaabu sabca kitaab la yidhaha sameeyey ka bacdi niman kale ayaa haddana kutub kale ka alifay abu camrin idani nin la yidhaha oo dhintay sanadku markuu ahaa afar boqol afartan iyo afar ayaa kitaab ataysiir alifay kitaabkiisiibaa muntashir noqday aada u fiday imaamkii baa yimid shaadibi la odhan jiray oo kitaabkiisa xifdiyayoo dabadeedna nadmiyey oo kitaabkii ataysiir buuba nadmiyeyoo nadmi ka dhigay tix ka dhigay kun iyo boqol iyo dhowr iyo toddobaatan beyt buuna wa abyaatuha alfun taziidu halaaatan wa mac miatin sabciina zuhran wa kumala waa kaas taasaa marka waxay noqotay booskii labaad ee qur-aanka ku xigayba ardaygu hadduuba qur-aanka dhameysho hadib uga xifdihi jiray haddiiba qur-aanku dhameysho hadib uguba xifdihi jiray saasaa shaa'ic noqotay arrintaasi ma faaftay dadkii marka dambe waxay iloobeen in qiraa-aadku toddoba ka badan yahay leanna ragga alifay toddobadaa batay iyagiibaa mashhuur kutubtoodii noqotay waxaaba istafaada cinda annaas in wixii toddobada kasoo haray ay shaad yihiin waana qowl marduud ah oo waahi ahoo saaqad ah oo aan saana loo daymoonay limaada lianna saddexda qaari saddexdan qaari ee kale waxa weeyaan abu jacfar iyo yacquub iyo khalaf ama khalaf qiradiisu waaba ree qiraatu kuufiyiintaba weeye maba ka baxsanaba sheekhiisuna wuxuuba ahaaba xamza yacquubna sheekhiisu waa abu camr qiradiisu waaba iska qiraata abu camr abu jacfarna waaba naafican dhan ee reer madiina laga doortay sheekhiisaba wey abu jacfar waaba sheekhu naafic soo ma garan marka qiraa-aadka mutawaatirka ah ee ummaddu ay aqbashay inay qiraa-aadkii qur-aanka ay kusoo ururtay intaas toban wey tobankaasina waa naafic keliya naafic ibnu kathiir abu camr ibn caamir caasim xamza walkisaa-i halkaasoo maa toddobadii abu jacfar yacquub iyo khalaf kolka hadalka imaam الnawowi uu leeyahay walaa tajuuzu bgayri الsabci waa hadal marduud ah wagayru maqbuul walaa yucmalu bihi lagu camal fali maayo waana zalla min zallaati kibaari اlculamaai ka sugnaatay weyi arrintaa ma aha aniga tacbaanka ah warkayga ma aha arrintaas waxaa sheegay a'immadii waaweynaa oo ibnujazari raggii dee waaweynaabaa arrintaas qeexay oo tilmaamay oo kutubtooda ku xusay oo yidhi yani arrintaasi waa arrin aan wa ka hadla xitaa fi kitaab munjid almuqri'iin uu ka hadlay qowlkan imaam nawowi ka sugnaaday qaala asxaabuna waxay dhaheen wagayruhum law qara'a bishawaadi fi salaa ayib ma macna alqira'a almutawaatira wa qira'a shaadda waa su-aal aada weydiin karta maxay tahay qiraada shaadkaa iyo qiraadka mutawaatirkaa qirada mutawaatirkaa waa laguu soo koobaya waa sahla saddex shardi qiradii laga helo saddex shardi qiradii laga helo baa qira mutawaatir ah tobankanayna ku ururtay tobankan waxaan ahayna ma male waa maxay saddexdaa shardi kow qiradu in ay mutawaatir noqoto oo loosoo ma aha hebel baa soo naqliyay hebel ka naqliyay jiil baa jiil kale ka qaatay jiil jiil kale kasii qaatay oo hadda naafic iyo abu jacfar reer madiiney ahaayeen maxaa iyaga qarada loogu nisbeeyey wax gaara looguma nisbeyn reer madiina dhan baa qaradooda akrii jiray musxafkii ahlulmadiina qaradoodii qaba oo asxaabtu ay qoreen reer madiina musxafkii khaas uga dhigeen iyaga waxaa khaas looga dhigay labadii macalim macallimay ugu fiican bay ahaayeen ee dadku aktaarta iyo buldaanta iyo caalamka ay uga iman jireen qira'atu ahlilmadiina hadday rabaan iyagaa u aqri jiray dadka saasaa loo doortay wa ilaa reer madiina o dhan baa qarada aqriya zamankaas joogay oo taabiciinta zamankiisii ahaa ama kuwii ka dambeeyey iyaguna waxay kasoo naqliyeen bitawatur jiil kaley kasoo naqliyeen jiilkaasina kii saxaabadu kasoo naqliyay saxaabaduna can rasuuli llahi sal alla alay wasalam marka naqluha wuruuduha bاtawatur waa shardi koobaad shardiga labaad muwaafaqatuha lmusxaf asxaabta nabiga radi allahu canhum boqol kun in ka badan baa waxay ku kulmeen musxafkii sayidina cuhmaan zamankiisii la qoray hadda hal musxaf ma aha ogow waa masaaxif fara badan laakiin musxaf kow baa asal ahaa musxaf alimaan baa la yidhaha isagaa qaatay kaas reer madiina musxaf buu u qoray makana musxaf buu u qoray sham mid buu u qoray kufa walbasra mid baa loo qoray ninka waxa ku qoran ku yaala oo xataa ikhtilaaf fi lqira'aatna waxaa lagu daray rajul min asaxaaba oo wadankaas u aqrinaya bima fi hada lmusxaf aad bay asxaabtu arrintaa uga dadaaleen masaaxiftii berigaas musxaf baa lagu ururiyaa la yidhaha musxafan cuhmaani sayidina cuhmaan loo musxafka waa inay waafaqdaa qiradu walow ixtimaalan ixtimaal maxaa looga jeedaa hadda markaad xabso aqriyayso bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alraxmaan araxiim maaliki yowm iddiin markaad leedahay so alif maad aqrin alif baad aqrin alifkaasi saxaabadu ma qorin asxaabtu ma qorin asxaabtu waxay qoreen miim laam lagu daray kaaf lagu daray bas alif iyagu maysan qorin laakiin xaggee ka sugnaatay waxay ka sugnaatay binaql tawaaturkan idin sheegay kusugnaatay o marka ma waafaqsan tahay ha way waafaqsan tahay ose waafaqsan tahay ixtimaalan ixtimaal maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa musxafkaasa wuxuu waxaa waxaa musxafkaasi uu urursaday ama koobay alifaad fara badan oo lagu dhawaaqayo oo laakiin aan la qoraynin sida araxmaani oo kale araxmaani asxaabta nebigu radia allahu canhum way way isku dareeno miimka inuunka way isku dareen alif may qorin hadda kan yareed aragta dusha ka saaran asxaabtu ma qorin shaqana kuma le iyagu qolooyinkeenii dambe oo iska aan waxba kala garanin baa lagu soo dhaweeyey mooye dhigaalkii hore ma lahayn miim iyo nuunku way isku yeeleen wamaca dalika hal qof oo raxmani aqriya ma jiro arraxmaan bay aqriyi jireen idan maadaama alifaad fara badan uu musxafka uu ku jiro la aqrinayo hase ahaatee aan la qoraynin fahidan waafaqathum ixtimaalan way waafaqday ixtimaalan bay waafaqday ma la fahma laakiin abu camar oo kale iyo raggii melikii aqriyay waafaquuhu taxqiiqan taxqiiq bay waafaqeen oo dee melikii bay aqriyeen melikii baana qoran kolka shardiga labaad waa inay qiradu waafaqda almusxafa walow ixtimaalan arrinta saddexaad waa iska tabac way raacsantaha way raaciyeen liannahu mar haddii tawaaturna ku timid musxafkiina ay waafaqday dee waa inay af carabi noqotaa marka waxay dhaheen muwaafaqatuha liwajhin min wujuhi اlcarabiyati walow kana daciifan wajhi daciif xagga naxwiyiintaba ha noqday hadday rabtee laakiin inuu wajhi min awjuhi annaxwi inuu yahay oo luqada muwaafaqsan yahay haddii waxaaba mustaxiil ah inuu tawaaturna noqdo musxafkiina waafaqo oo af carabigii gafo waa mustaxiilba maba dhici karto marka saddexdaa shardi waa shardi uu leeyahay ibn اljazari fi اطayib odhanayo fakulu maa waafaqa wajha naxwi waa kow fakulu maa waafaqa wajha naxwi kow kama ahayne nadmiga ka keenay sidaas fakulu maa waafaqa wajha naxwi wa kana lilrasmi ixtimaala yaxwi wasaxa isnaada huwa alqur'aanu fahadihi alaaثat larkaanu waxayumaa yaktala ruknu ahbit shuduudahu low anahu fi sabcati kow waxaad marmarka qaarkii tafaasiirta ku arkaysaa laga yaabo tafsiirka qurdubi marmar baan ku arkay bacdu tafaasiir qirooyin ay u nisbeynayaan todobada qaarkood laakiin aan ku sugnayn kutub alqira-aat idan kuwaas naftirkooda waa shaad xataa haddii loo nisbeeyo quraada loo nisbeeyo liannaha lam tahbut canhum bitawaatur waay shee ka dheer waaye laakiin ujeedadu waa intaas qirada mutawaatirka ah saddexdaas shardi bay leedahay qirada shaadka ah waa qirada saddexdaas midkood gaftay ama tawaatur noqon weyday ama ma garanaysaa musxafka waafaqi weyday ama awjuh min wujuuhi alcarabiya waafaqi weyday shaad baa markaa lagu xukumayaa qiradaas ayib macnaheedu miyayna nebiga ka sugnaanin miya maya lama odhan karo qiraa-aad shaad ah ayaa sugnaaday inuu nebigu aqriyay oo weliba fii saxiixi lbukhaari wa muslim oon cid diidi karta aysan jirin laakiin qur-aankii ku aqriya waa la karbaashaa ama waaba la dilaaba hadduu kusii sugnaado maxaa jira see wuxuu dhahay waxaaba ka mid ah saxiix albukhaari ibn mascuud qira-aad buu u nisbeeyey oo shaad ah oon qur-aan ahaan loo aqriyi karin sida waleyli idaa yansha wanahaar ida tajalla wa bnu mascuudi wa dakari wlunha wa dakari wlunha musxafkiina ma waafaqsana tawaaturna kuma imanin wahiy thaabita fi sanad laakin qur-aan looma aqriyi karo maxaa loogu aqriyi waaye dee lam tahbut tawaaturan oo tani mayayna haabit ahayn oo saxix buhari soo ma haa way tahayoo laakiin waxaa meesha ku jira waxa weeye qur-aanku wuxuu ku sugnaaday oo asxaabtu ay boqol kun ka badan ku kulmeen maa kaana cala alcardati alakhiira nabiga calayhi salaatu wasalaam sanad kasta jibriil oo macallimkiisa ah ayaa qur-aanka ka dhagaysan jiray nabigu arday wey waa fadhiisanaya jibriilna waa arinay maxamedna waa akrinaya jibriilna waa dhegeysanaya calayhim asalaam markaasaa ah, meeshii uu ilaahay doono aayaddii uu doono inuu nasakho markaasuu jibriil u sheega oranayaa aayaddaas ma akriyi kartid waa la joojiyey inay saas tahayna ilahay baa qur-aanka ku sheegay maa nansakh min aayatin aw nunsiha naأti bikhayrin minha aw mihliha alam taclam ana allaha cala kuli shayin qadiir marka qur-aanku inuu naski leeyahay oo naasikh yahay mansuuq yahay lixikmatin yaclamuha allahu ma oginay annaguse ilaahay uuna yahay in xataa aayadaha qaarkeed qiraa'atan la nasakhay xukmigeediina joog sida aayadda shalay aan soo marayno oo kale asheikhu washeikatu idaa zanaya farjumuuhuma oo kale ilahay baa og limaada xukmigii waa jira ka qur-aanna waa loo nasakhay laa yaclam biha ila allah ilahay baa ogaa og taas anagu ma ogin marka waxaa laga yaabaa laga yaabaa maahe ay tahayba ibn mascuud radia allahu canhu qabla alcardati alakhiira nin buu u aqriyey saxaabi buu noqon karaa taabiic buu noqon karaa ninkiibaa sii naqliyey kiina tuula yaman ku taallu tago u aqriyey been muu sheegay waxa hi aniga ibn mascuud baa sidan i baray been ma sheegin ibn mascuudna been ma sheegin kanna been ma sheegin kulligood sax bay sheegay laakiin waa la nasakhay card alakhiira qur-aanka ku yimidna musxafkaa lagu qoray idan faxakama alculamaa maxay ku xukmeen أن hذه قراءة شhاذة laa تقرأ kaقرآن lakin sida kale waa loga faaidaysan karaa kutubta tafaasiirka waa lagu qori karaa axaadiista sida hadda bukhaariga oo kale waa lagu qori karaa dhib male ka taariikh ahaan waa la ogaan karaa xukmi kale yani istidlaal iyo istinaas waa loo sheegi karaa qur-aan se looma aqriyi karo qaala asxaabuna wagayruhum waxay dhaheen low qara'a bishawaadi qiraacaadkaas shaadka ah fi salaa hadduu ku aqriyo batalat salaatuhu salaadiisu waa ay burugtay in kaana caaliman haddii uu ku cilmi leeyahay arrintaa wain kaana jaahilan laakiin hadduu jaahil ka yahay oo khalqida karigul unthaa buu iska aqaayay mana oga waa jaahil buu ka yahay lam tabtul salaadiisii ma burayso walam tuxsab lahu tilka alqira'a laakiin qirada iyada ah yani loo tiri maayo oo loo xisaabi maayo qala sheikhu zakariya alansari raximah llah fi asna lmaaalib wain laxana fi lfaatixati fagayara lmacna ta ancamtu maya sheeko kalau galay marka waqad naqla alimaamu abu camrin abu cumara ibnu cabdilbiri ibnu cabdilbari alxaafidu ijmac almuslimiina cala anahu la tajuuzu lqira'atu bishaad waanahu la yusala khalfa man yaqra'u biha alimaam abuabu cumar ibnu cabdilbari imaamka jaliilka ah ee xaafidka ah wuxuu soo naqliyay ummaddu muslimiintu inay ku kulmeen oy ijmac tahay in aan salaada ama ayna banaanayn salaad walaa gayriha qira'a shaada in la aqriyo anahu la tajuuzu lqira'atu bishaad inaan lagu aqriyi karin waanahu laa yusallaa khalfa man qara'a biha ninkii qira shaad aqriya in gadaashiisa aan lagu tukan karin ayuu noqday qaala culama waxay dhaheen man qara'a bishaadi in kana jaahilan biha aw bitaxriimihi curifa dalika ninkii shaad aqriya haddii uu jaahil ka yahay inay xaaraan tahayna uu jaahil ka yahay waa loo sheegaya arrinta curifa dalika arrintaa waa loo sheegaya waa la baraya fain caada ilayh hadduu ku noqdo aw kana caaliman biha aw kana caaliman biha haddii uu ku noqdo isagoo jaahilo loo sheegay amase uu caalimba ku yahay u garanaya inay shaad tahay cuzira taczira baliiqan waa la ciqaaba wey la tacziiraya waa la ciqaabaya tacziir oo baliiq weliba xeel dheer ilaa an yantahi can dalika si fiican baa loo karbaashaya loo garaacaya oo maaragtay tacziir xoogla lagu dhufanaya inuu arintaa ka joogsado wayajibu calى kuli mutamakini min alinkaari calayhi wamancihi alinkaaru wlmancu wayajibu waxaa waajib ku ah alinkaaru wlmancu baa waajib ku ah calى kuli mutamakinin nin alla oo kasta oo makanan kara min alinkaari calayhi inuu arintaa ku inkiro oo wamancihi uu ka celiyo nin alla ninkii ka celin kara arrintaas waajib bay ku noqonaysaa inuu ka celiyo faslu fi xukmi اlintiqaali min qira'ati ilى أkhra qira inuu ka gudbo oo qiro kale uu dhex galo isagoo qira aqrinayo inuu qiraa'o kale aqriyo ma bannaan tahay mise maya qaala sheikhu ida ibtadaa biqiraa'ati axadin min alquraa quraada mid kamida qiradiisa hadduu bilaabo abu camar buu bilaabay caasim buu aqrinayaa maalan fayanbaqii waxaa haboon oo wanaagsan anlaa yazaala inuuna ka zuulin cala alqiraa'ati biha qiradaasun inuu wado ayaa wanaagsan maadaama alkalaamu murtabitan maadaama hadalku isku xidhan yahay oo siyaaqa aayaadku isku xidhan yihiin inuu qiradaa uun ku socdo ayaa wanaagsan fa ida nqada irtibaatuhu haddii irtibaadkaasi uu dhammaado ama qiso kale ay bilaabato ama suurad kale ay bilaabanto falahu wuxuu leeyahay an yaqra'a biqira'ati aakhara min asabca anagu waxaan leenahay min alcashara tobanka mid ka mida ayuu ku doono ayuu marka ku bedelan karaa walwlaa sida awlaha ahee wanaagsan dawaamuhu cala alulaa inuu ku daa khatmadaas oo dhan inuu hal qira aqriyo ayaa wanaagsan ama fi hada lmajlis cala alaqali majliska intuu fadhiyo inuu hal qira uun aqriyo arrintanna waa arrin yani nimankan eh, waa fandigii eh, qiraaadka weeye way ka hadleen qirada isagoo qira akrinayta kole ma gelin karaa sida saxiixa ee haabitka ah waa jaa waxaase loo baahan yahay in la ogaado arrimahan soo socdo waa midda koobaade haddii qiradu isku xidhan tahay macnuhuna isku xidhan yahay horta hadday keenayso labada qira inuu isdhexgeliyo macnihii hadday doorinayso oo qalad la imanayso xaaraan bay noqonaysaa jaa-isna ma aha qofkuna ama waaba ku dambaabayaa ama waaba ku gaaloobayaaba arrintaasi waxay ka suurtoobaysaa bacd alqira'a mathalan fi suurati lbaqara ibnu kahiir wuxuu aqrinayaa horta caasim wuxuu aqrinayaa iyo quraada inta kale فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تلقى آدم آدم وحو تلقي وهلي من ربه كلمات وكهلي marka آدم waa faacil kalimaatinahu mafcuul كثير kahiir cagsi oo wuxuu aqriyay fatalaqaa aadama min rabbihi kalimaatun fatalaqaa aadama min rabbihi kalimaad xag ilaahay ka yimid ba aadan la kulmay marka kalimaadkii faacil bay noqdeen aadamna mafcuul bunu fatalaqaa aadama min rabbihi kalimaatun marka nin hadduu yimaado u yiha anugu inta hore caasim baan ku aqrin inta dambena ibna kathiir baan ku aqrin oo labadiiba mansuub baan ka dhigay ama labadiiba marfuuc baan ka dhigay dee macnihiina waa gadiyey carabinimadiina way ka baxday qur-aankiina waa ku dheelay waxa ugu sokeeyana xaaraan buu galay haddii u garanayo maalan wuxuu yihi fatalaqaa aadamu waa caasim moogta ay raggii lamid ahaa min rabbihi kalimaatun ibna kahiir buu aqriyay macnihiiba u gadiyeyba maba surto af carabiba ma aha af carabinimadiiba way ka baxday wa qur-aanan carabiyan baa marka noocaas oo kale hadday qiradu tahay waa mamnuuc waana xaraam waa hayru jaa-isa ma banaana laakiin haddii ay tahay qira aan isku xidhnayn aan murtabitna aan ahayn macnahan ayn isdoorinaynin waxaa wanaagsan majliska uu ju aqrinayo inuu hal qira un aqriyo ama hadduu salaad ku jiro rakcad hadduu aqrinayo rakcadda hore inuu qiro ka dhigo hadduu doono tan labaad waa majlis kale xisaaban tahay qara kale u aqriyay sida ibnu jazari uu yihi anigu waan yaalaa buu yihi maliki baan ragcada hore aqriyaa malikina tan danbaan aqriyaa buu yii lannahu waa majlisayni munfasilayni bay ka dhigan tahay yani ko arrimaha iyada ah maxaa karaahada ay u timid waxay u timid dadka qaarka inay taqriib ula jeedaan ama dadka ay doonayaan inay muujiyaan inay wax yaqaanaan ama kada mar kale la boodbooda ama inta ka aqri ama marba qira ku aqri si dadku ay u dhahaan ninkani wax buu garanaya arrimahaasay culimmadu ay diidayaan maaha ina sidiisaba qanaacaadku waa mutawaatir wa shay-un anzala allahu tacaala ilahay uu soo dejiyey qofkuna hadduuna garanaynin abuu camr buu qur-aanka ku xifdiyahay waa dhacdaa in badan xafsaay kasoo dhex gashay xafsihiibaa hadda dhulka qabsaday marka abu camar baa berigii hore jeri jiray abu camar baa afkiisii ku tegay aayad buutan aqriya wax dembiya ma leh ma saarna wax dembiya ma saarna leanna kulluhu waa qur-aan hase ahaatee hadduu garanayo waa inuu kala soocaa lana cala alaqal waa kadibun fi riwaaya abu camr baan aqrinay haddaa tira waa abu camrun aqrisha abu camr ma aqrinin maliki yowm اddiin marka waa inaad maliki tiraa abu camr baad soo waday wacalaa absiirihim gishaawa waa inaad tiraa wacalaa absaarihim ma aqriyi kartid maadaama aad leedaha abu camr baan aqrinay xafs ad aqrinaysa wacalaa absaarihim waa inaad tiraa marka cala alaqal waxay noqonaysaa riwaayadii waxayna sheegin ama la imanin inaad ka sheegto wahada waa masala mumtanica meesha kaliya ee qiraaaadka lagu aqriyi karo lagu tobankaba lagu aqriyi karo waa majlis tacliim waa kan jamcu qiraaad layla nin baa doonaya tobanka qire inuu sanad ku qaato laba sana ku qaato mise mid walbaba aqriyi kara maya hal majlis waana saan kusoo akrisanay anagu majlis baad aqrinaysaa aayadii baad aqrinaysaa tobanka qiraad aayadiiba ku aqrinaysaa bismi illahi araxmaan araxiim alif sagaal qaari baa isugu tagay sidaas sagaal mid baa ka dhiman abu jacfar kusoo celi marka bismi illaahi araxmaan araxiimi alif lam mim sakta biduuni tanafus ayuu abu jacfar akrinay hadda laba goor soo maan akrin tobankiiba waan akriya hadda tobankiiba waan akriya leanna lam aktalif dalika alkitaabu laa rayba fih dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin soo maa in badan baa akrina quraada intii ka hadhayan akrinin baan kusoo celinaya dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin halaa ii hadhay dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin tobankiiba u aqriyay mafhum waxaana la jamcu lqira'aat waqad muxuu yihi ibn اljazari baaba halkaa sheegay wajamcunaa naktaaruhu bilwaqfi wahayrunaa yakhtaaruhu bilxarfi marka khatma waa lagu aqriyi karaa lakin haddii waqtigu iska yaryahay maalan muddo wajiiza ay tahay qofkiina qiraaadkii uu mutamakin ku yahay doonayana inuu sheekha ku dul aqriyo ijaazana ka qaato waa banaan tahay jamc qiraat marka markaas iyada waa mustathna waa litacliim ama hadduu salaad aqrinayo wardi kale uu ku jiro waxaa wanaagsan inuu hal qira u kodo meel fiican ma ku joogsanna mise baab dhexdiisay ku joogsan ah, marka hadalka sheekha imaam nawowi waa fahamtay soo maha min naaxiyati almasaa'il alfiqhiyu ka hadlayaa iyo sida aimadu ay dhaheen qur-aanka hadduu axadan qoraa uu aqriya waxaa wanaagsan inuu qiradaas uu ku saasayna qoraaduna ay qabaan wallahu tacaala aclam ayib wabillahi tawfiiq eh, eh, sidaa eh, iclaankan idinku sheegay kitaabka yani waa kitaab muhima jiddan waana kitaab aada iyo aad waad aragtiin fawaa-idiisa iyo cilmigiisa iyo khayraadka iyo barakaadka uu leeyahay bismi llah mashaa-il almuhima iyo wuxuu isku darsaday iyo jalaalat lmualif jalaalat lmualif wa imaam nawowi weeyaba dee imaam nawowi waa imaam jaliil ah fa taaliifkiina waa wa waa muhim mualifkiina waa imaam jaliil ah culumtaas aanu unan ka maarmaynin ninka qur-aanka shaqo kulana waa walidalika xariis kulan xirsi baan ahay in shaa allah inaan kitaabka halkan ku dhamaystiro markaas siaad ii sheegay safar daali ah yar jira oo deg dega inaan qadar ku gaaro insha allah waa soo noqonaya biidn illah marka haddii ilahay sukan keeno waa dhammaynaynaa kitaabka insha allah xataa hadday markaan suurtoobi weydo mar kale waa in loo soo noqdaa oo kitaabka la dhamaystiraa insha allah wabaaraka allahu fiikum halkaan maxaa ku qoran inaad su-aasha soo akridaan bay ahayd anigu baryahan afar soomaaligayba saas kuma sii ihiyo carabi ah, baan isaga badanay tawfiiqda allah na waafajiyo tawfiiqda allah waafajiyo eh, dee raggii nasoo mutaabacaynayay aan wada joognay eh, eh, kitaabka aan wada akhrisanaynay tulaabta tulaabta waa taalibaat dadaalay oo fiican oo gabdho fiicanna waa jiraan oo maa sha allah khayr allah siiyo waxaa marka wanaagsan in dib inta loogu noqdo kitaabkii lasoo mudaalaceeyo oo lasoo raacdo oo aan meesha lagaga tegin taasaa ahbatu in sha allah sugnaansho badan lana nashriyo oo la fidiyo oo ma garanaysaa lasii akriyo wallahu waliyu tawfiiq sheeh kaloo waxay leedahay dhammaan culimmada masjidka joogta iyo muslimiinta ku tukanaysa rag iyo dumarba waxaan ka codsanayaa in la duceeyo awlaad ah. awlaad khayr qabta ah. oo barakaysan iyo muraad muraadyo badan oo aan leeyahay aniga iyo gabar saaxiibtay ah in ilaah noo sahlo idinkana ilaah ha idin naam naam ducawey dalab ducaa insha allah ilaahay gabadhaas awlaad saalixiin ay dalabtay ilahay awlaad saalixa siin allahuma biraxmatika ya rab acطiha awlaadan sulaxaa biraxmatik inaka calaa kuli shayin qadiir bilijaabati jadiir muraadyada kaley leedahayna ilaahay ha siiyo iyada iyo saaxiibadeed iyo sawaaxibteeda oo dhan iyo inta meesha fadhido o dhan nin walbaba muraadyo fara baa qalbigiisa ka guuxaye ilaahayow muraadkaasoo saalix oo wanaagsan nin walba gaarsi walaakinahu hadduu wanaagsan yahay od raalle ka tahay waay leanna kuwa wax badan oo aan fiicnayn baan jecellahay waa is og gara waxaad ilaahayow jeceshahay ood ogtahay inay khayr noo tahay saalix adunya walaakhira ay noo tahay ilaahayow fi hada almajlis almubaarak baan kugu weydiisanaynaa ilaahuna gaarsi ilaahuna makansii ilaahay ha idin ilaaliyo caruurtiina alla ilaaliyo caruurtan wadamadan timid ilahay gaalada ha ka ilaaliyo ilahay gaalada ha ka ilaaliyo ilahay sabab ha uga dhigo inay gaaladu ay islaamaan ilahay gaaladayu sabab uga dhigin inay iyagu ay gaaloobaan in allaha calaa kuli shayin qadiir wbilijaabati jadiir rabbana aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasanata waqina cadaab annar allahuma ina nas'aluka alhuda والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم صلى الله على النبي سيدنا جزاكم الله خير ها شيخ هذا بينما Ah. haye odayba hadla wuxuu laga soo qafaalay soomaaliya oo halkaan la ah. hmm. baa nin odaya buu yiri oo carab ah, ah wuxuu yii wuu yii ah. jasiirada tani jasiirad islaamka ku dambeyn allahu akbar haatan maanta jirmaan ku arki jiro halagga wajabaaba ah. waa xikmo weeye insha allahu xikmo weeye bas hadba aada hawsheeg sheeginaya idinku carooni nimanku insha allahu islaam bay ku dambeyn doontaa intaa tiraha iyaysan idinku xanaaqin <laughs> wuxuu yihi ma xukmu qowli bacdi الnaasi jumcaة mubaaraka wahal hiya min albidaci wajazaka allahu khayra maya horta bidca ma ah jumca mubaaraka ninkii yidhaha bidca ma ah laakiin waa sunana ma ah oo dee waa hadal uu iska yiri oo wanaagna uu ku sheegay jumcadan waa dee maalmaha jumcada marka la yidhaha maalmaha kale way ka fadli badan tahay wayna ka barako badan tahay oo saacad waxaa ku jirta waxii ilaahay aad weydiisata uu ku siinayo calى hada alasaas waa la iska oran karaa jumca mubaaraka jumco barakaysan oo khayrkeeda uu badan yahay walakin yani laysa fiha shayun min albidac waxid katab bilcarabi ana fi ra'yi laysat min albidac ida qaal jumca mubaaraka lam yartakib bidcatan وأيضا كونك تقول جمعة مباركة ليس من السنة يعني لا ليس لم تثبت أنها أنها قيلت جمعة مباركة على حسب علمي فهي مسألة عامة وعادية وليس فيها شيء والله تعالى أعلم بارك الله فيك خجل. Daí kitaabka marka akhriska qur-aanka inaan lagu qori karin laatiinka آه markii akhriskiisa ay tahay آه wadankan waxaa ku badan sida anaga daahirada aan aragnay Ah. waliba macalimiinta iyo dadka maraakista dacwada ka warka way ogyihiin آه kutubta yar yar oo mustacmal iyo mustabaarak iyo badan oo saaxiif ah qur-aanka fog ku qoran yahay bagna asagoo ahaan loo akrinay ku qoraya sidaa sheegaysana xuruuf badan oo aan carabi ahayn oo baa englishkii ka kooban yahay ilmihii marka waalidkii kutubtaas usoo galaan dad baa iska banaystay arrintaa yani waalidka usoo gadaya marka waxaan jeclaan lahay waalidka wana seexaysid arrintaas ha maya sheekho qur-aanka cajamiya lagu qorin qur-aanka qoridiisa maaragtay dagaalka qur-aanka khaasatan kitaab ullah caza wajal waa arrin khatiira xataa af carabiga caadiga ahaa imlihii caadiga ahaa baa la diiday yani af carabiga sida caadiga loo qorayo qawaacid alimlaa baa jirta bismi llaahi see u qori lahayd hadda haddaad af carabiga caadiga tahay banaanka bismi see u qori lahayd badaha alhamzatulwasl baad u qori lahayd ka bacdi siinka waad ka goyn lahayd soo ma ah sida iqra bismi rabbika u taalloo kale laakiin bismi illaahi waxaa qasab lagaga dhigay dadkii bada iyo siinka in laisku maxay asxaabtaasaa qoray siday qoreen inaan la khilaafin baana ummaddu ay ku kulantay mujmac fa kayfa afcajami ingiriis loogu qoray marka qur-aanka waxay kutubada noocaasa ee aflatiniga ku qoran iska ilaaliya ciyaalkeenana ha usoo gadina hanu u ciyaalka ku qasba inay af carabiga ku aqriyaan af latiini qur-aan lagu qoray dee cajami buu noqonaya rahmaani buu aqrinaya kolkaas hadhow bismi illahi raxmaan raxmaan af carabi maaha waa iska ilaaliya baraka lafi wati ma haysaan aan kaaga jawaaba mise wati ma haysaan <laughs> wallahi su-aal muhima waaye maada wati uhaysin waa isku daya wuxuu yihi maxaa xafsa mashhuur ka dhigay iyada keligeed qra-aad kale lanna waa su-aal muhim dadka qaarkii baa laga yaaba inay uqaataan xafsa inuu nebiga aqri jiray <laughs> oo inta kalena ma aragtay uu yii odayaasha meelahaas riyaad iyo jooga iska aqriyeen ma aha ma aha sidaa waxa weeye xafsa can caasim waxay mushtahir ay ku noqotay duna gayriha lisabab alaati horta qiraa'aadku saasay ahaayeen oo saan idiin sheegay amsaartaasaa laga aqriyi jiray markii damboodeed islaamkii faafay oo laisu yimid in la eg taqriiban kun sano in gaaraysa muslimiintu waxay kala ahayn mashriq iyo maqrib wixii mashriq ah mashriq waxaa loo jeedaa dhulkan bariga ah qorax ka soo baxda xiga masar ka bilow shaam ciraaq xijaaz yemen wixii kasii farcamay dhulkaas somaal alka dhulkaasoo dhan iyo wixii kale sharqi kale siixiga dhulkaas waxaa mashhuur ahaa oo kun sano in la eg la aqriyi jiray abu camr abu camr baa la aqriyi jiray oo dadka qiraaa caama u ahayd ninkii takhasus leh takhasuskiisa qiraaadka kale waa baranay oo hadda aan hayo oo aan waalidka ka dhaxlinay allah yarxamu isaguna eh, raggii hore waxau jiraa musxafkaasi laba boqol iyo konton sano in ka badan masr baa lagu qoray musxafka ninka qoray wuxuu qorayaa uu leeyahay musxafkan waxaan ku qoray qira'at abu camr liana ahlu misra ahla misra laa yaqra'uuna bigayriha walaa yacrifuuna siwaha iyada waxaan ahayn maba yaqaanaanba qira'at abu camr dabadeed markii ay khilaafa alcuhmaaniya zamankii dambe cuhmaaniyiinta waatii ay xukmigoodu uu ku fiday muslimiinta inta badan laga soo bilaabo yurub dhexdeeda ilaa aakhir dunya mamlaka weyn oo islaamiya ah marka ay bilaabatay marka dibaacada wax in la madbaceeyo zaman hore ah boqol iyo konton sano ka badan taqriiban in wax la madbaceeyaba markay timi ayaa waxaa la yidhi maxaan madbacaynaa qur-aankii aan madbacayna lakin riwaayadeyn qornaa riwaayadii markaa jirtay ahlmashriq markaan idin leeyahay waxaa idinka iloobay ahlilmaqribna naafic bay aqri jireen oo ilaa yowmina hada qira'atu naafic warsh ama qaaluun labadaasa maqribka marka la yidhaha maqrib waxaa loo jeedaa waxaan maqaaribadoo dhan tunis dhaho libya dhaho jazaair dhulkaasoo dhan baa la yidhaha maqaariba marka iyagu naafic bay aqriyi jireen khaasatan warshi bay aqriyi jireen ilaa yowmina haadana waa ku taagan yihiin ahlulmashriq waxay qiradii caadiga u ahayd u bedeleen sababtan waxay dhaheen aalada markaa wax lagu qoraayey oo la doonayay wax la madbaceeyo waa aala mustaxdath oo markaa dadku ma aynan sidan yani farsamada lama gaado xuruuf badan buu abu camar leeyahay axmar iyo guduud baa lagu qoraa moogiye aan lagu qori karin yani si kale loo qori karin bimacnaa abu camar wuxuu leeyahay imaalo fara badan anneer wاldeer wاlabsir wاlximeer wاlabreer wاlashreer wa ishtare wa bushre alifka mumaalka ah see loo qoraya ya lagama dhigi karo alif haddii laga dhigana muwaadax maaha marka dadkii hore waxyaala iyo alwaaniya ku tilmaaman jiray kan see ugu tilmaamna waana fara badan tahay waxaa leedahay midda kale hamazaadka hamzada la tashiilinayo aayada aad bay u badan tahay halaba hamzaba haday kulmaan abu camar talabad waa tashiilinaya waa bedelaya hamze oo musahal hamzada musahalka ana dhigaan male aayadaa say loo qori aunabiukum a ah, marka waxay dhaheen bal aan fiirino qiraa'aadku waa isku wada mide eh. qirada arrimahaas noogu fudud waxaa la yidhaha xafs ninka la yidhaha acjamiyun kaliyuu tashiiliyey abu camar kun ka badan buu tashiiliyey isagoo hal kalimuu tashiiliyey ko waa arrin fiican baa leey imaalana hal kalimuuba leeyahay bismi llahi majreha wa mursaha waxaa le kanaan qabsan marka kanaan qorno sidii baa loo qoray sidaasaa ah horta abu camar bilo xafs bilowgiisu uu ahaa kabacdi markii mataabicdii ay fiday oo sii fiday oo masaaxiftii farabadatay tartiib tartiib dowladihii waa ay ka zuushay qira'at abi camarkii horey u jirtay oo hadda soomaaliya ugu dambeysay iyo suudaan iyo dholalkaas suudaan weli waa ku yar dad dambaysa abu camarka soomaaliya bawaadida iyo ku dambeysay maahine magaalooyinka waaba ka tageen intii hadda masaajidkii iyo sheekhii waaba lasoo yarnooleeyey marbaaba amu camarka laiskaba iloobay yamanta sidoo kale waxbaa baaqi ku ah ilaa yowmina hada laakiin inta kale riwaayad xabsa saas marka sababta intishaarka weyn keentay waa tibaacat almusxaf iyo suhuulada dadka hadda zamankan jooga sidaa u yar sahlanaatay laakiin marka la yidhaha qiraaa ahaan tashiil ahaan haddii la yidhaaho ahli lxijaaz nebigu xijaazi buu ahaa maki buu ahaa madiinu ahaa iyagu ahlilxijaazku hamzeba ma lahaynba abu camarka ugu dhowba hamze ma lahayn qad aflaxa muuminuun bay akrihi ya luqadoodu ay tahayba mumin mumin maba dhahaanba ahlilxijaazku mumin hamzada mumin tamiim iyo qolooyinkaas dhexda dego oo ayaaba lahaaba oo meelahan yamaame iyo riyaad meeshay tahay iyo dhulalkaas iyo hudeyl iyo qolooyinkaasa lahaa laakiin hamsada mabayna lahayn ma quraysh saas awgeed qiraa-aadku kulligood nabigay ka sugnaadeen calayhi salaatu wassalaam nebiguna wuu wada aqriyey maaha inuu qaar akriya qaarna yihi waa idiin idmay xaasha lilahi asxaabta nabiga radi allahu canhu hadalkiisayba ka baqi jireen inay hadal si uu yihi intayna udhahin ay dambaabaan saas awgeed bay aada uga baqi jireen iskaga ilaalin jireen fakayfa kayfa bilqur'aan baaraka allah fiikum aadaankii baa la gaara male wasalaamu calaykum waraxmat ullah